doonaa baabu lafcaal afcaashii baabkeedii haadaa maxaluhaa qaala maxamed ibnu maxamed ibnu daawud wuxuu yidhi baabu lafcaali haadaa maxaluhaa alafcaalu afcaashii alaaatun saddex weeye maadin mid tegay weeye wa mudaaricun mudaaric weeye wa amrun amr weeye naxw daraba horu u garaacay hadda ka hor u garaacay daraba waa garaacay wayadribu waa garaaca wadrib garaac alafcaalu afcaashii alaaatun saddex wey afcaashu waa saddex afcaashu waa saddex jumhuurtu sidaasay u arkaan afcaasha saddex ay ka dhigaan laakiin kuufiyiinta iyo akfash waxay ka dhigaan labo labay ka dhigaan oo ficlu amarkay meesha ka saaraan oo amarka mudaarica qayb ka mid ahay ka dhigaan mudaarica qayb ka mida ah ay ka dhigaan marka maadi iyo mudaaric bisa u qaybinayaan laakiin sidaa ay basriyiintu mareen waa sida fiicnaanta badan oo ah saddex in loo qaybiyo sababtuna waxa ay tahay ficil waxaa la yidhaha waa xada waa dhacdo horaan usoo ogaani ficil waa dhacdo dhacdaduna zamanay ku dhexdheceen zamankaasu saddexu mid noqon karaa dhacdadu markaas la hadla ka hor inay dhacday waa maadi markaas hadalku socdo inayba socotoy dhacaydo waa mustaqbal waa mudaaric hadalkaas in laguba dalbayo dhacdada waa amar zamanku morta waa saddex dhacdadana waa laga maarmaan inay zaman dhex dhacdo dhacdada waa laga maarmaan inay zaman dhexdiisa dhacdo ficil macnaheedu waa xada waa dhacdo waa hadlay haddii la hadaliddu waa dhacda waa wax adiga kaa dhacay qowl kaa dhacay haddaa ti waxbuu sameeyey waxbuu aqriyey waxbuu dilay wab waa seexday waa ficil dhacay dhacdadaas marka zamanay ku dhexdheceen oo hadda ficilka horay maxaa lagu soo taray maa dalla calaa xadain wa zamanin fiili dhacdo iyo zamanu tusa marka maadaama uu ficilku tusayo dhacdo iyo zaman zamankii saddexu mid noqon karaa markaas la hadlaya zaman ka horreeyey wax dhexdiisa dhacay maadiya markaas la hadlayo wax dhacayaba oo markaasuba socdaaba waxaan leeyahay aqra'u waa akrina qiraa'adii hadda ma wada iyo zaman aan hadda la gaarin oo hadalkaas lagu hadlayaaba lagu dalbaaba in hadda kadib waxaas la sameeyo waa amarkii saddexdaa maadaama zamanku saddex yahay zaman markaan la hadlaa ka horreeyey zamankan hadda la joogo zamanka hadda hadalkaas ka dambeeya ficilkuna saddexdaasuu noqona ficilkuna saddexdaasu noqona waxaa la yidhi qur-aanka xataa saasaa laga fehma lahu maa bayna aydina wamaa khalfanaa wamaa bayna daalik lahu allah waxaa u sugnaaday maa bayna aydina wax naga horeeyo hadda nagu soo socda mustaqbalka naga horeeya oo horteenna ku soo aadan oon issoo qaabilayno oo cumrigeenna ka dhiman allah iskale wamaa khalfanaa waxa aan soo dhaafnoon dhabarka marinay waqtigii aan ka soo gudubnayna yaa iskale allah wamaa bayna daalika iyo inta udhaxayda zamanka udhaxeeya alla iskale marka fiiri qur-aanku su u sheegaa saddex saddex zamanuu sheegaa ama saddex waqti lahu maa bayna aydina alla waxa u sugnaada waxaa horteenna ah wamaa khalfanaa waxaa gadaalkeennaon soo dhaafnay wamaa bayna daalika intaas inta udhaxayda ah, shaacirna waa gabye zubayr waaclamu cilma alyowmi waalamsi qablahu walaakinii can cilmi maa fii qadin camii uy wuxuu yidhi waaclamu cilma alyowmi maanta waxa dhacayd cilmigeeda waa oghayo saawaniga dhex jooge ah, waaana dhaay waan dhaay waa oghayo wa aclamu cilma alyowm walamsi qablahu shalaydii ka horreeyeyna waa oghay oo waa joogay ah, shalay waxyaalihii dhacay anaaba goobjoog u ahaa waa oghayd ayadana markaasuu walaakinii can cilmi maa fii qadin cammi laakiin waxa berri dhacaya cilmigooda waa ka indhala ah waa mustaqbal waa qeyb alla keliyaha og marka meequu ka dhigay saddex fiiri wa aclamu cilma alyowm maanta cilmigeeda waa oga walamsi qablahu shalayoo ka horreeyeyna waa oga walaakinii can cilmi maa fii kadin cammi laakiin cilmiga berri aniga waa ka indhala ahayo war kama hayo waa hayb alla kaliyaha iska og soo ma jeedo saddex marka zamanku waa saasaa keenayda ficilkuna saddex noqdo ilaa ficilku waa dhacdada zamanka dhexdiisa dhacayda alafcaalu afcaashii alaaatun saddex weeye maadin weeye mid markaas la hadlayo ka u dhacay waa mudaaricun weeye hadda la hadlayuuba socdaa ama mustaqbalku dhici doona wa amrun amr weeye hadalka lagu hadlayaaba lagu dalbaaba hadalkaasaa lagu dalbaa in la sameeyo wadaalika miaalkii naxwu daraba wuu garaacay hadda ka u uu garaacay wey wayadribu wuu garaaca hadduu tunidii wada wadrib garaac hadda kadib tun soo ma jeedi saddex wey qaala maxamed muxyidiin cabdulxamiid wuxuu yidhi waaqulu waxaan leeyahay yanqasimu lficlu ficilku wuxuu u qaybsamaa ilaa alaaati aqsaamin qaybyaalo saddexa ficil saddex u qaybsamaa ficil saddex u qaybsamaa alqismu lwal qismiga ugu horeeya almaadi waa maadi maadi wey maxaa la yidhaha maadi wa huwa maadigu maa lafdi weeye yadullu ku tusaa calaa xusuuli shayin shay soo xasilay qabla zamani takallumi hadlidda hor maatigu waa lafdiga ku tusaya zamanka la hadlayo ka hor wax soo xasilay oo dhacay ah, zamankaas la hadlayo ka hor wax soo xasilay naxwo daraba waa garaacay il marka aad ku dhawaaqayd ood leedahay waa garaacay garaaciddu ka horay dhacday ka horay dhacday wa nasara waa u gargaaray nasara markay afkaaga ka soo baxaydo markaas ka hor aa gargaarku dhacay ah, gargaarku markaas ka hor u xasilay waa arrin dhacday waxaa leedahay waa fataxa albaabkiiu furay marka aad ku dhawaaqaydo fataxa leedahay albaabku waa furay ka hora waqtigaas ka hora la furay hadduu rabo ilbiriqsiga ka horreeyey laakiin markaas wuu ka horeeya waa wax markaas ka hor dhacay wa calima waa ogaaday calima markaad ku dhawaaqaydo ka hor ah qofkaan cilmigan yees oo ogaaday arrinta waa markaas ka hor wax dhacay waxasiba waa maleeyey markaas ka horu maleeyey karuma deegsi ayuu noqday ama sharaf ayuu yeeshay qismigaas waa maad wad maanta oran boqol laba boqol kun inaad keentaa la rabaa miaalada u badido maadi kataba waa qoray qara'a waa aqriyey naama waa seexday jalasa waa fadhiistay qaama waa istaagay dahaba waa tegey waqafa waa joogsaday rajaca waa soo laabtay waxa wey adugu un iska wad waxaa lagaa rabaa boqolaal miaal iska raadis miaalada la badiyo maskaxda ku furfuranta shayguna waa ku raasika qalbigu dega markaad miaalada aad u badido kaas waa maadi agga naga dhig waa la fahmay alqismu qismiga aani labeeya almudaaricu waa mudaaric wa mudaaricu maa lafdi weeye dalla tusay calaa xusuuli shayin shay soo xasilidiis fii zamani takalumi waqtiga hadlidda uu soo xasilaa oo bacdahu ama kadib mudaarica waxaa lagu yaqaanaa waa lafdi ku tusaya arrin markaas hadalku socdo socota oo dhacayda ama kadib labadaba waa aqbala yaqbalu اxaala wاlistiqbaal baa la yidha asaga dhanba mudaarica waxaaba lagu yaqaana yaqbalu اlxaal wاlistiqbaal xaalku waa markaas la hadlayo istiqbaalkuna waa waktiga soo socda waxaa leedahay asagaa miaalada ku siina fiiri naxwu yadribu waa garaaca waa garaaca waxay noqon kartaa labo garaacidii hadduuba wada hadduu tuma soo ma jeedi waxay kala noqon kartaa mustaqbalka soo socduu garaaca labada waa aqbali kartaa labada waa aqbali kartaa wayansuru waa u gargaaraa gargaarkii hadtuuba wadaaba waa noqon kartaa markaas la hadlaya kadib uu gargaarka bilaabi doonaa waa noqon kartaa labadaba waa iqbashaa wa waa ogaanaa waa ogaanaa cilmigii hadduuba dhegaysanaya hadduu cilmigii ku socnaa hadda kadibuu wax ogaan doonaa labadaba waa noqon karaa waa aqbali karaa wayaxsibu waa malaynaa waa malaynaa hadduuba malihii maskaxda uga jirta hadda kadib ay kusoo dhici doono wa yukrimu ama wayakrumu deeqsiyuu noqonaa yakrumu haddii la idhaha karuma a laga keeno yakrumu yakrumu yakrumu karaamu yeelana waxaa kala banaan inaad tidhahdo ya-da guddo oo tidhaha yukrimu waxbuu karaamayna isagaa wax karaamayna isagaa wax karaamayna marka hadda xaaladdaana waa aqbali karaa ficilkaas mudaarixa zamanka soo socdana waa aqbali karaa labada waqti mid kasta inuu dhacay alqismu qaybta qismiga ahaaliu saddex ay alamr weeye wa huwa amarku maa lafdi weeye yudlabu lagu dalbaa bihi lafdiga xusuulu shayin shay soo xasilidiis amarka siisa waaba lafdiga lagu dalbayo in wax la sameeyo oo ficilkii lasoo xasiliyo lafdigan lagu dhawaaqaayaaba lagu dalbaaba isagaaba lagu dalbaaba alqismu qismiga ahaaliu e saddexeeya almru waa amar wa huwa amarku maa lafdi weeye yudlabu lagu dalbaa bihi lafdiga xusuulu shayin shay soo xasilidiis bacda zamani takalumi hadlidda waqtigeeda kadib uu soo xasilo ah. waktigaas lagu dhawaaqaa kadib uu soo xasila ah, saasaa lagu dalbaa lafdiga lagu dhawaaqayaaba waxaa lagu dalbaa in ficilkaas la helo qofaa laga dalbaa loley samee ah, samee naxw idrib garaac fiil lafdigan a ah waxaa lagu dalbaa garaacidii in la sameeyo qofaa la leeyahy idrib marka markaas waa laga dalbaa maaha wax uu sameeyey garaaciddii wax dhacay maaha ee eh, hadda wax dhacay lama dalbo ah, lama dalbo shay dhacay ama shay hadda socda waa waxaan weli dhicin markaasaa leeyahy idrib lafdigaasaa waxaa lagu dalbaa garaaciddii ah, in qofkan garaacid uu sameeyo aa laga dalbaa marka markii dhawaaqu dhammaaday kadib uu samaynaa ilaa lafdigaanaaba looga dalbaday wansur u gargaar alaleey u gargaar marka markii lagu dhawaaqo lafdigan marka lagu dhawaaqo kadibaa gargaar la suga maxaa asagaaba lagu dalbaaba lafdigaana lagu dalbaa gargaarkaba waftax fur albaabka fiiri waftax ilbaab fiiri marka lagu dhawaaqo kadib aa ficilkan inu soo xasilo la suga waclam ogow waclam ogow waclam ogow markaas kadib aa cilmigii la hela oo cilmigiiyaaba lafdigan lagu dalba wacsi male wakrum karaamee wakrum akrim aan dhihi lahan haddii ay facla ka timaado wakrum karaamee waxaan rabaa deeqsi noqo wakrum deeqsi noqo haddii la dhaha akrimna dadka karaamee wey markaas waa ficilku waa mucadda marka kaasna waa amarka waqad dakarnaa laka waa kuu soo sheegnuu ku yidhi maxamed xudiin cabdulxamiid fii awali kitaabi kitaabka awalkiisa haada taqsiima taqsiimkan naqdiinu ku yahay casharkan kitaabka awalkiisiyaa lagugu soo sheegay markii kalaamka aqsaamtiisa laga hadlaayay waqad dakarnaa laka waa kuu soo sheegnay fii awali kitaabi kitaabka awalkiisa haada taqsiima taqsiimkan wadakarnaa laka waa kuu soo sheegnay macahu taqsiimkaasla jirkiisa calaamaati kulli qismin qismi kasta calaamadihiisa qismigo min haadihi اaqsaami aqsaamta ka mida ah. aqsaamta aalaau saddexda aqsaamtan saddexda ah oo ah maadi mubaaric amar mid walba calaamadaha lagu garto xaggan kugu soo sheego axkaamu lficli haadaa maxaluhaa ficilka axkaamtiisii kan waa meeshii looga hadlayay qaala wuxuu ihi maxamed ibnu maxamed ibnu daawud asanhaaji falmaadi maadi maftuuxu laakiri aakirkiisa waa mid la kordhigay abadan weligiisa ficilka maadiga ah waa mabni horta maxaa lagu bineeyaa fatxu abadan fatxa lagu bineeya ficilka maadigaa ah, culummada laba qowloo kala duwanay ka qabaan qaar qowlkaanay qabaan waana nuxaadda inta ugu badan qowlkaanay qabaan ficilka maadiga abadan weligiis fatxa lagu bineeya fadxadaas mana daahiray noqeen daahiray noqeen daraba nasara fataxa calima xasiba karuma mana daahiray noqeen marna waa lagu qadara marna waa lagu qadaraa ramaa alqaa marna waa lagu qadaraa waa lagu qadaraa markaas lagu qadaraya saddexay sii kala noqon doontaa haddaan idhaahno sidiisaba maadi wax aan fadxahayn lagula bineeyo marka fadxadaas muxuu maftuuxu laakhiri abadan lafdan ow taqdiiran ay noqdeen marka fadxa weligiis la saaraa lafdan ow taqdiiran waa qawlka ay u qawlka kaleeto u ficilka maadiga ah haddii aan waxba la xidhiirsan oo damiiru rafca uusan la xariirsan fadxa lagu bineeya lafdan ou taqdiiran laakiin haddii damiiru rafca la xariirsado hadday waawul jamaacad tahay damaa lagu bineeya darabuu aamanuu kafaruu naamuu qaamuu jalasuu damaa wa lagu bineeya haddii damiiru rafca mutaxariga la xidhiidhsadana sukuuna lagu bineeya aamantu takalamtu qumtu ficilka xarafka ugu dambeeya sukuuna saarma darabtu katabtu qara'tu sukuunkaasaa lagu binaya marka weligaana qaacido muhiima oo waxaa jira shee maxamed salix utaymiin uu ku celceliyo masaladaa laga hadlaa naxwi markay tahay tan ugu fududaa la qaata dil u yidhaha tanunama bannaan tanunama bannaanta oo labadaba bannaanyihi laakiin marka laga hadlayo axkaam sharciya midda daliilka ku xoog badan amase waxa weeyaan ixtiyaadka oo dadaalka badana la qaato ka baabka tarjiixaadka saas u kala duwey wixii waa icraab haddii la yidhaha carabtu tanna waa ku bannay tanna waa ku bannaanta hadii la yidha naxwada hadday tahay tanna waa ku bannaan tanna waa ku bannaanta soo maaha ee eh, bis hadday bannaanta midda fudud ii qabo haya tan kaloo dhibka badan xaan ka hele wax faa'iida ku jirta male laakiin masaladu masala xugun sharciya markay tahay ixtiyaadka iyo dliil kala maaha hadday dliil gu rajaaan dliilka lagu rajaxa haddaysan dliil ku kala rajxnayn ixtiyaadka la qaata meesha dadaalka badan oo marna wax kaaba imaan marka sidaasuu qaacido ka dhigta isagu marka waxaan idhi ficilka maadigaa laba madhabaa ku jirta madhab wuxuu yahay maftuuxu laakhiri abadan lafdan ow taqdiiran weligiis fadxa lagu binayna hadday waawiljamaaca la xidhiidsato darabuu hadda aakhirkii maxaa saaran ilaa waa bade maxaa saaran damaa saaran waxaad leedahay fadxadii waa ku qadarantahay damadaana munaasaba loo keenay darabtu iiri darabtu maxaa saaran aakirkii ficilka sukuun sukuunkan waa sukuun caarid caarid waxa la ydhaha wax gadaal ka yimid oon asal ahayn waa sukuun caarid ahe fadxadii meeshay ku qadarantah waa lagu qadara haddii asalkiisu xarf uu alif u dambeeyana waa lagu qadara sida rama oo kale haddii uu saxiixulcaaqid yahay waxna aysan la xiriirsan ama damiirunas baa la xiriirsaday markaasna waa laga muujina oo daraba aa laleeyahay darabana darabana darabana oo kale mafcuulkiyaa la xiriir marka haddii uu saxiixulcaaqid yahay oon waxba la xiriirsan ama damiirunas baa la xiriirsan waa laga muujina hadduu muctalcaaqid yahay waa lagu qadara haddii waawjamaaca la xiriirsato waa lagu qadara damiru rafca mutaxarik mutaxarik hadduu la xidhiirsado waa lagu qadara weligiis waa lagu qadara kaas waa halmada ha marna waa lagu qadara marna waa ka muuqda ma jirto maadi wax kale lagu bineeyo waa qowl madhabna muxuu leeyahay kala qaad ficilka ficilka haddaan waxba la xiriirsan saxiixul aakir hadduu yahayna fadxaa lagu binayna fadxadoona ka muuqane fadxadu waa ka muuqane haddii waaw uu ku jiran yahay ama ya ku jiran yahay xataa saxiaqilu lamidu waa ka muuqane fadxadu hadduu muctali oo bilif yahayna waa lagu qadaraa laakiin waaljamaaca markay la xidhiirsato damaa lagu binayna damiru mutaxariga markuu la xidhiirsadona sukuuna lagu binayna fiiri marka marka madhabkaas wuxuu ka dhigaa ficilkii maadigaa saddexu ka dhigaa mar waxaa lagu binaynaa fadxu waa haddaan waxba la xiriirsan ama markaas fadxad waxay uqaybsama mid lagu qadarayo mid ka muuqata marka waxbaba la xiriirsan ah. haddii waawl jamaca la xiriirsatana maxaa lagu binaynaa damo haddii ay damiru rafca mutaxariga la xiriirsadaan maxaa lagu binaynaa sukuun saddex xarakaa lagu kala binaynaa u leey madhabkaas ah, waana madhabka ugu fudud ah, madhabkaas ugu fudud iska cadiya banaanku yaalla maxaa yaele mar walba aaqirka wax saaran ad ku binaynay wax aaqir saaran ayaad ku binaynay marka labadaas madhab wey madhab dhahaya mar walba waa fatxo lafdanow taqdiira iyo madhab leh maya mar walba caaqilka waxa saaran waa lagu binaya waa kala duwan yi waa kala duwan yi saddex xaaluu kala leeyahy falmaadi maadigii maftuuxul caaqiri caaqirka waa mid fadxa laga saaro abadan weligiis lafdan ow taqdiiran walamru amarkii majzuumu waa mid la jasmiyey abadan weligiis waxaa la yidhaha hadalkaas oo ah walamru majzuum hadalkaas oo ibnulajrum uu ku hadlay waxaa laga fahma inuu kuufi yahay yidhah kuufi inuu yahay awalna calaamad kalean soo sheegna inuu kuufi yahay lagu fahmaayo maxay khafda uu isticmaalaa khafda khafda ah, labadaas calaamada inuu madhabka kuufiga ku socday tuseehali maxaa yeelay amarka ayaga waxay qabaan waa mucraba waa muqtadacun min almudaarici muqtadacun min almudaarici mudaarica laga soo goostay Ah, mudaaric a ah laga soo goostay saasuu ay leeyihin ayagu laakiin waxay leeyihiin ma ahan qismi gaara amarku saas darteeda majzuum uu yihi majzuum maxaa sideeda majzuum waxaa loo isticmaalaa lafdi mucrab ficilka mucrabkaa loo isticmaala majzuum waxaa la ydhaha ficilka mucrabkaas ficilka mudaaricaa ah iskale calaamadaas majzuum waa ficil mucraba amarkuna waa mabni cinda alkuufiyiin waxa raba cinda albasriyiin cinda albasriyiin waa mabni marka majzuum lama yidhaahdo majzuum lama yidhahdo amarku waa mabni cinda albasriyiin majzuum hadduu yidhi lakin waxay tusay inuu mucrab ah, inuu mucrab yahay hadday tusaydo waxay tusaydo madhabka kuufiyiinta ku socdo ay ayagu waxay qabaan waa mucrab wuxuuna ka mid yahay amarku mudaaric waa muqtadacun min almudaaric mudaarica laga soo goosto halkaasay ka fahmeen wlmudaaricu mudaaric maa lafdi weeye kaana uu ku sugnaada fii awali awalkiisa ixda zawaaidi zaaid ziyaadooyinkii mid ka mid a ah. zawaaidii alarbaci oo afarta ahaayeen allatii zawaa-idda yajmacuhaa uu kulminaa qowluka hadalkaaga aad ku hadasho anaytu maqsuudkaygi waa gaaray mudaaric maxaa la yidhaah ficil mudaarica waxaad ku oqonsaydaa afar xarafa mid u horeeya anaytu ah. aba lagugu dabdi afartii xaraf a laskugu kaa qabto anaytu aa lagu yidhi anaytu waa hamso nuun ya ta afartaas xaraf mid ka midaha lagu bilowda wax kale laguma bilowda adribu nadribu tadribu yadribu afartan xaraf mid ka mida ah waa in lagu bilowda mudaaric ba hadduu lafdigu yahay adribu nadribu yadribu tadribu haddaan lagu bilowdo afartan mudaaric maaha wuxuu ku yidhi walmudaaricu mudaaric maa lafdi weeye kaana uu ku sugnaado fii awalihi awalkiisa ixda zawaaidi zaa'idooyinkii mid ka mida zawaaidii alarbaci afarta ahaayeen allatii zawaaida yajmacuhaa uu kulminaha qowluka inaad ku hadasho anaytu maqsuudkaygii waa gaari adragtu maqsuudii wey anaytu adragtu maqsuudii ujeeddadaydu waa gaari waa fahmajruumi wa mubaarica marfuucun waa la goday abadan weligiis weligiis waa la goday ah, laakiin waxaad ka soo reebe nuunu tawkiid iyo nuunnisu markay la xidhiidsato markaas waa mabni marfuucna waxaa la yidhaha shayga mucrabka ka soo reebe mubaarica markay la xidhiidsato nuunu tawkiid iyo nuunnisu nuunu tawkiidku ama khafiifaha ama haqiilaha hadday nuunu tawkiid la xidhiidsato marfuuc maaha waaba mabniba marfuuc waxaa la yidhahdaa lafdi muxrab ah la yidhahda marfuucu waxaa loo isticmaalaa lafdigu markuu muxrab yahay marka waxaa leedahay waxaa laga soo istatnoona oo laga soo reebaa nuunu tawkiid iyo nuunnisu markay la xariirsadaan intaasaa laga soo reeba wa huwa ficilka mudaarica marfuucu waa mid la goday abadan weligiis xataa yadkula ilaa uu galo calayh korkiisa naasibun caamil kordhiga ow jaasibun mid reeba ilaa labadaas mid ka galo waa marfuuc ilaa caamil naصbiya uu galo hadda caamil nabiya haduu galo waa nasbina la rafcima caamil jasmi hadduu galona waa la jasmina haddii laga waayo caamil kale uma baahna waaba sidaasa lagu rafcina ka weyntaasaaba caamil u ahba ah, litajarudi min nas wljasm qaala maxamed muxydiin cabdulxamiid wuxuu yidhi wa aquulu waxaan leeyahay bacda an bayana almusanifu musanifku markuu caddeeyey ka gadaal anwaaca alafcaali afcaasha nuucyaalkeeda sharaca wuxuu gudagalay fii bayaani axkaami kulli nawcin nuuc kasta axkaamtiisa la caddaynteeda nuucoo minhaa afcaasha ka mida markuu soo caddeeyey afcaasha inta nuucay tahay maadi mubaaric amar inta saddexdaas inay tahay markii uu soo caddeeyey hadda wuxuu gudagalay axkaamtooda inuu sheego ah, mid walba xukunkiisa inuu kuu sheego waaquulu waxaan leeyahay bacda an bayana markuu caddeeyey ka gadaal almusanifu musanifka anwaaca alafcaali afcaasha nucyaalkeeda sharaca wuxuu gudagalay fii bayaani axkaami kulli nawcin nooc kasta axkaamtiisa la caddayn la caddaynaa nuucaasoo minhaa afcaasha ka mida fa xakama wuxuu ku xugmiyey alficla ficilka ficilka fa xakama fa xukmu lficli ma iska waa karta isimka dhig fa xukmu lficli ficilka xukunkiisa ficilka almaadi maadigaa albinaau waa bine cala alfatxi fatxa lagu bineeyo ah. fa xukmu lficli ficilka xukunkiisa ficilka almaadi maadigaa albinaau waa bine cala alfatxi fatxa lagu bineeyo ficilka maadigaa xukunkiisa haddii lagu weydiiyo waxay leedahay waa in fatxa lagu bineeyo albinaa cala alfatxi wa haada alfatxu fatxahaas imaa daahirun inuu yahay mid muuqda wa imaa muqadarun mid la qadarayo fatxadaasna labadaasu qabsa waa madhabkii uu ibnulaajirubi ku socday nuxaaduna ay u badan yihiin ficilka maadigaa fatxaa lagu bineeyaa fatxadaasa wuxuu u qaybsan yahay mid ka muuqda iyo mid lagu qadara labadaasu u qaybsan yahay wuxuu ku yidhi ama alfatxu fatxaha fadxaha addaahiru muuqdaa fa fi saxiixi alaakiri midka aakirka ka fiyow ayuu ahaa ficilka maadigaa oo saxiixulaakirkaa oo aan waxba la xidhiirsan kaas waxaa lagu bineeyaa fadxo waana ka muuqana ama alfatxu fadxaha fadxaha addaahiru oo muuqda fa fi saxiixi alaakiri fa fi saxiixi alaakhiri midka aakirka saxiixa ka ayuu ahaaday aladii ficilka lam yatasil bihi uusan la xariirsan waawljamaacati waawljamaaca walaa damiiru rafcin god damiirkiisna uusan la xariirsan damiiru rafcahaasoo mutaxarikun oo xarakaysan waxaad leedahay fatxaha laba ficil weeye waxa uu ka muuqana ficilka laba shardi markii laga helo fatxadu waa ka muuqana laba shardi markii laga helo horta saxiixulcaaqil waa inuu yidhi daraba ko waana inaan waaululjamaacana la xidhiidhsan damiiru rafca mutaxarigana la xidhiidhsan waaululjamaaca hadii ka xidhiidhso fadxadu muqame darabuu fiiri bacdii maxaa la saaray dam fadxadii waa lagu qadara damiiru rafca mutaxarig hadduu la xidhiidhsanana waa lagu qadaraa muqame fiiri darabtu darabtu bacdii maxaa saaran sukuun haba kama muuqdaan marka labadaas ma muuqata ficilku waa inuu saxiixaaqir yahay waana inaan labadaas mid ka midu la xariirsan waaljamaaca damiiru rafca mutaxarik labadaas midna waa inuusan la xariirsan markaas wey markuu ka muuqana fadxadu wa ama alfatxu fadxaa a daahiru muuqdaa fa fi saxiixi lcaaqiri caaqirka midka kafiyow ayuu ku sugnaaday oo caaqirkiisu uu fayo qabo lam yatasil uusan la xidhiirsan bihi ficilkaas waawuljamaacati waawljamaaca walaa damiiru rafcin god damiirkiis damiirkaasoo mutaxarikun xarakaysan waa inuusan la xiriirsan labadaas midna waa inuusan la xiriirsan wakadaalika sidaasoo kale u ahaaday ficilku fii kulli maa wakadaalika sidaasoo kale ayuu fadxihii ahaaday dhe oo waa muuqana fadxuhu fii kulli maa ficil dhammaantiis kaana aaqiru aaqirkiisu waawan uu ahaaday ow yaan ama uu ya ahaaday ficilka haddii xataa ya ay u dambaydo haddaan waxba la xidhiidhsan fadxadu waa ka muuqane hadday waa u dambaydana waa ka muuqane maxaa yaele awalba ciladii loogu qadari jiray xarakada waawda iyo ya-da fiqalay ahayd fadxaduna waa fudud fiqalkii meesha waa ka bax haddii cudurkii baxay waa in caafimaadkii laab ah. marka ficilka maadigaa ah hadday waaw u dambaydo fadxada waa ka muuqane lagu qadari maa hadday ya u dambaydana waa ka muuqane ka muuqane wakadaalika sidaasoo kale ayaa fadxihii aaday oo waa muuqanaho fadxada waa laga muujina ficilka fii kulli maa ficil dhammaantiis kaana aaqiruhu aaqirkiisu waawan uu ahaaday ow yaa naxwu akrama wuu karaameeyey waa ficil maadi ah saxiixul ah aan waxba la xidhiirsan waawljamaacana lama xidhiirsan damiru rafca mutaxarigana lama xidhiirsan fadxadi waa ka muuqata marka akrama waqadima waa soo galay musaafirkii qadima waa ficil maadi ah saxiixulaakir ah waawiljamaac iyo damiru rafca mutaxariga midna la xiriirsan wa saafara wuu safray waa la mid waa ficil maadi ah saxiixulaakir ah waawiljamaac iyo damiru rafca mutaxariga aysan la xiriirsan wa naxwo saafaraat gabadhi way safartay saafarad waxaa safartay zaynabu hadda fiiri saafaraat saafarad ficilka halkuu ku egyahay ra'da ra'duu ku egyahy fadxa le saar sababtoo ah waa ficil صaxiixuاaakira waaljamacana lama xariirsan damiirurafca mutaxarigana lama xariirsan maxaa la xariirsamay taa u taniif saakina aa la xariirta taas waxba ka dhimi taas waxba ka bedeli maydo ficilka soo ma jeedid waxadaraad way timid sucaadu waxadaraad xadara waa ficil maadiya صaxiixuاaakira waaljamaaca lama xariirsan damiirurafca mutaxarigan lama xariirsan maxaa la xariirsaday taa u taniif asaakina taas waxba ka bedeli maydo fadxadii waa laga muujiyey marka saafara ra'daas weeye ta'du ah, iyadu waa xaraf ka mid maahan ficilka ka mid maahan waa wax gadaal kala xidhiir oo kale xadara fadxadii waa laga muujiyey wa naxwo ayadoo ya u dambaydo iyo ayadoo wow u dambaydo waa kanaa radiya raadiyu noqday shaqiya waa dhibtooday radiya waa ficil muctalulaakhir bilyaa fadxada waa laga muujinaa shaqiya waa ficil muctalulaakhir bilyaa fadxada waa laga muujina wanaxwu saaruu waa sharafuu yeeshay saaruu waa sharafuu yeeshay badu waa waa af xumaaday waa dabeecad xumaaday markaas afxumo a ka soo hartay hmm, afxumo a ka soo hartay saaruu waa shariif qof sharaf luu noqday sharafuu yeeshay badu waa waa akhlaaqdiisiyaa xumaatay badu waa waa dabeecad xumaado waa xumaaday qofkii dabeecaddiisii afxumo aba ka soo hartayba hadda saaruu waa wow aa u damaydo ficil oo wow damay muctalaaqi bilwaawe fatxada laga muujina badu waa daalku waa godanya badu waa facula waa laga muujina fadxada taas waxay ahayd fadxadiiyo muuqata oo ficilka aaqibkiisa ka muuqata ficilkii maadiga ah waxaa lagu bireeyey fadxo fadxaduna ka muuqata ama alfatxu fatxaha almuqadaru la qadara fa huwa kan la qadara calaa alaaata anwaxay saddex nuuc ahaad kan la qadara saddex macnaha cilada keenayda in la qadaraa saddex kala ah cilooyinka keenaya in la qadaro aa saddex ah saas way macnaheedu cilada loogu qadarayo oo diidda in laga muujiyo aa saddex ah marka saddex way midka la qadaraa waama alfatxu fatxaha almuqadaru ima an yakuuna inuu noqdo muqadaran mid loo qadaraa litacaduri cudurtoomid waaba suurtogeli waay in laga muujiyo macnaheeda ficilka maadiga ah alif ku jira ah, aliftana lama saari karo xarako kama wax xarakaa ma qabataba in loogu qadarayo tacadur wa haadaa fii kulli maa ficil dhammaantiisu ahaaday kaana aaqiru aaqilkiisu alifun u yahay kaas waa ficil kasto aaqilka xarafka ugu dambeeya uu alif yahay ficil kasta oo xarafka ugu dambeeya uu alif yahay waa lagu qadara adada adada ah, waa lagu qadara waa lagu qadaraa cilada loogu qadaraana waa tacadub ah, cilada loogu qadaraana waa tacadub maxaa yaele alif xaraka ma qabato ficil kasta oo xarafka ugu dambeeya uu alif iyo maadi ah waa lagu qadara wa ama alfatxu fatxaha almuqadaru laqadara fahuwa ka laqadara calaa alaaati anwaacin nucyaala saddexa korkoodu ahaado cilada loo qadarayaa saddex kala ah liannahu ficilkii maadigaha ah, ima an yakuuna inuu noqdo لأnhu فaتحihi إma an yakuuna inuu noqdo mqadaran mid loo qadaraa للتacaduli cudurtoomid waa cudurtoomtay suurtagal ma ahan wey waa suurtogeli wey wahaadaa midka tacadurka loo qadaraa fii kuli maa ficil kasta ayuu ahaaday oo kaana aakiru xarafka ugu dambeeya alifan uu yahay naxwu dacaa waa uu yeeray wasacaa waa degdego waa orday dacaa waa u yeeray waa u dhawaaqay kaalay u yidhi waa sacaa waa orday ama waa waa degdegey ama waa rooray dheh soo ma jeedo hadda dacaa iyo sacaa waa lagu qadara fadxadii fadxadii waa lagu qadara maxaa yeele lagama muujin karo fa kullu mid kasta fiiri hadda ixraabaa lagu leeyahay dacaa icraab dacaa zaydu camru amase sacaa ila alkhayraat fa kullu mid kastoo minhumaa labadaas ficil ka mid a ficlu maadin waa ficil maadi mid kasta waa ficil maadi mabniyu waaa lagu bineeye mabniyu waxaa lagu bineeyey calaa fatxin fatxo fatxoho muqadarin lagu qadara cala alif maxaa u diiday inay ka muuqato manaca waxaa diiday min duhuurihi fatxaha muuqashadiisa adtacaduru suurtagal la-aan suurtagalba maaha ma ah, suurtageli karo cudurtoomid wey kaas marka waa ficil lagu qadaraa fatxadii cilada loogu xagga dhikaas waad baratay laba nuuca ku hartay laba nuucaa ku hartay wa imaa an yakuuna alfatxu fadxihii inuu ahaado muqadaran mid la qadaraa lilmunaasaba munaasabad darteeda loogu qadara ficilkan aakhirkiisa fadxii waa lagu qadaraa cilada loogu qadaraa waa maxe munaasaba ficilka aakirkiisa waxaa munaasab ah in dama la saaro marka damadaas oo ficilka aakhirkiisa munaasabada u ah a waxay mashquuliday meeshii ay degleed fadxada hal xarafna laba xaraka lasma lama saaro meeshii fadxadu degi laheed a waxaa damo oo munaasab ah xarafka ka dambeey ficilka oo la xiriirsaday waa ficilka marka waaawljamaaca la xiriirsato fiiri darabuu ficilkii maxaa la xiriirsaday waaawljamaaca wow maxaa munaasab u ah inay ka horaydo damo ficilka marka fiiri meeshii la saari lahaa fadxada waa bada badaa fadxadii la saari lahaa ba'dii waxaa koray dam ilaa wowdiga ka dambayde wowda xarafka ka horreeyana waa in dama la saaro ila dama u munaasibeen ma garad marka fadxadii meel la saara lama ark meeshii waa mashquusha yaa mashquuliyey damu damadii wowda munaasabado heed fadxadii waa lagu qadara waxaa laleeyahay damada meeshaan saaran munaasabay u saarantao wowdaasay munaasab u fadxadii ficilka maadi lagu binay jirayna waa lagu qadara ma ujeeda madhabkan saasaa lagu socda aan kii fudaydka badnaayn kusoo wadnay maa darabtu darab ficil maadi mabniin cala sukuuni litisaali bidamiiri rafci mutaxrik maaha waa ka dheeriya ka mase dhib moodna wax sidiisaba hal mar inta la qabto aan dib kaaga lumay wey naxwe wax naxwe wuxuu ku dhiban yahay waxa weeyaan caajislow caajislow ma ogtahay isaga dhamaanba diyaarsanayn wuxuu rabi lahaa isagoon dhibtoon inuu iska galo mana yeelaayo naxwe Ah, faraqa dadku ku wada sidala hadduu yeelaysaa muxuu rabaa qof jiddiyo oo soo jeeda oo dadaalaya oo dhibtooda khalaas waa gartay waa gartay dhibkiis waa ka hara jiddiya keliya laga raba iyo ilaah bari wuxuu waa fadli ilaahay ah, daalika fadlulah yu'tiih man yashaa marka cilada labaad oo fatxa loogu qadara waa munaasaba wa ima an yakuuna alfatxu fatxihi inuu ahaado muqadaran mid loo qadara lilmunaasabati wadaalika kan munaasabada loo qadaraa fadxada oo munaasabada loo qadaraa fii kulli ficlin ficilka suhaaday ficilkoo maadin maadi ah ficilkaasoo itasala bi uu la xiriirsaday waaawljamaacati naxwu katabuu waa qoreen wasaciduu waa liibaaneen hadda fiiri ficilkii maadiga ahaa ba'daasuu ku dhammaaday kataba ba'daasuu ku dhammaaday laakiin maxaa la xiriirsaday waaawljamaaca wow maxaa munaasab u ah inuu ka horreeyo dammo ba'diyaa la saaray marka katabuu saaidu saaida daalkaasa u dambeeyey ficilkiis wow jamaca la xidhiirsatay wow dama umanase damadii la saaray xarafkii ka horreeyey hal xaraf laba xaraka lays lama saari karo fadxadii lama saari karo haddii damadii ay qabsatay meeshii soo ma jeedin waxaa la leeyahay marka meeshii fadxadu degi laheyd booskii fadxadu degi laheyd waxaa mashquuliyey xaraka munaasabaad katabu bacdaasay fadxadu degi laheyd booskii waa la mashquuliyey marka ah. haddii qof fadhiisto qof kale ma fadhiisan kara maya laba xaraka ma isla geli karto ah, meeshii waa laga degay hortee baa la fadhiistay waa la fadhiistay soo ma jeedi waa la mashquuliyey maxaa la samaynaa marka damadaana loo daynaa la dhihi maayo damada lagu bineey waxaa laleeyahay fadxaa lagu bineeyey fadxadii meeshaa lagu qadaraa damada meesha saaranna wowda munaasabadeedaa loo keenay ee mahantii lagu binaynayo saasaa la leeyahay hadduu ku iraaba i hadhow marka iraab gu saasadu iraabe katabu iraab aluu ah le kataba ficlu maadin mabniyun calaa fatxati اlmuqadara calaa akiri manaca min duura ishtiqaal maxali bixarakati اlmunaasaba wawl jamacati faacil isagaa ku iraaba fiiri fa kullu mid kasta oo minhumaa ka mid ah, fa kullun mid kasta oo minhumaa katabuu iyo saxiduu ah, maadin waa ficil maadi mabniyun waxaa lagu bineeyey calaa fatxin fatxo fatxahaasoo muqadarin lagu qadara calaa aakirihi aakirka lagu qadara katabuu halkaa aakirkiiya ba'da saciduu halkaa aakirkiiya daalka halkaasa fatxada lagu qadara aakirka lagu qadara maxaa u diiday inay muuqato fatxadu manaca waxaa u diiday min duhuurihi fatxaha muuqashadiisa ishtiqaalu lmaxalli meeshii uu degi lahaa ayaa mashquulay muxuu ku mashquulay bixarakati lmunaasaba xaraka wowda ka dambayda u munaasib ah haye wowdan saciduu ka dambayda oo la socota ficilka ka dambayda iyo katabo wowda ka dambayda katabuu labada wow ku icraaba waa faacilkii wa waawljamaaca waawljamaacada maca kulli mid kasta la jirkiisa xaalay ahaato minhumaa labada ficil ka mida faacil waa faacil iyada kuma ma dhibana wa waawljamaacati faacil mabniyun waxaa lagu binay cala sukuuni fii maxali rafci ila faacil waa la rafciyaa maxalka ka rafci mar hadduu mabniya kelmaddu markay mucrab tahayna lafdigaa laga rafcina hadday mabni tahayna maxalkaa laga rafcina hadda meeqaan marayna fadxa la qadara labaan marayna ficilkii maadiga ahaa oo alif xarafka ugu dambeeya noqday iyo ficilkii maadiga ahaa oo waawiljamaaca la xiriirsatay labadaasa marayna kan alifta u dambayda cillada loogu qadaray maxay ahayd tacadud tan waawdu la xariirsata cillada loogu qadara maxay tahay munaasaba wa ima an yakuuna alfatxu faduu inuu noqdo muqadara mid la qadaraa maxaa loo qadaraa lidafci karaahati tawaali arbaci mutaxarikaat waxaa loo qadaraa difaacid la difaacayo karaaha madcaysiga la nabcaysanaa tawaali arbaci mutaxarikaatin afar xaraf oo xarakaysan inay isla xiriirsadaan xoogaa waxaa carabiga la dhibsanaa afar xaraf oo isku xigta inay xaraka saaran tahay oo aan wax sukuunu ku dhex jirin xoogaa taasaa la dhibsana hadda fiiri daraba meeqa xarafay aheed saddex soo ma ahayn damiiru rafca la xariiri ta iska soo qaado darabtu haddii la yidhaa ficilka fadxadiisii ha la saaro waxay noqoneen darabatu xoogaa curaysaa ku jira darabatu marka afar xaraf soo maaha haddii tada lagu daro waxay noqon afartiiba in xaraka la saaro marka xoogaha waxaa la dhibsanaa hadda waa xaaraan laguma laha ha oo luqada carabiga waa lg laakiin xoogaha carabiga wax fudayda lala rabaa culayska waa loo nacaa waxaa la nacaa afar xaraf oo isku xigta oo afartaba xaraka saarantoo sukuun u dhexayn xoogaa kaasaa la dhibsanaa taasaa la dhibsana markaasaa dhibsi la dhibsana daraaddeed waxaa la yidhi ha la fudeeyo xarafka ficilka ugu dambeeyo oo ba'da ah sukuun ha la saaro darabtu fiiri hadda adigu ma isku culaysaa bal ku dhawa darabatu darabtu ma isku ma isku fudaydaa ma isku fudayd ma a waxaa war ha la fudeeyo sukuun ha marka ha la fiiri wax asala maaha sukuunkaanu caarid waa wax gadaal ka yimi waagi hore meeshan ma oli jirin darabatu iska ahaa markaasaa la war kelmadda ha la fudeeyo waa cuslaatay <laughs> hala fududeen sukuunaa la keenay markaasaa ficilka aaqidiisi la saaray sukuunkaas marka hadha waxaa lagu dhihi doonaa caarid caarid waa la wa qofka gadaal uga yimi hadda qofku isagoo caafimaad qaba hadii jiri ku timaada caaridaa layidha waa wax ku soo diriyey waa wax cusub asalkii ma ahayn marka sukuunkaas caaridkaa ah, ah waxa weya ficilka aaqidiisii degey waa lagu qadaraa marka fadxadii wa imaa an yakuuna alfatxu fatxuu inuu noqdo muqadaran mid la qadaraa maxaa loo qadaraa lidafci karaahati tawaali arbaci mutaxarikaat afar xaraf oo xarakaysan inay isku xigsadaan nabcaysi la nabcaysanayaa lagu difaaca haddii layha fadxadii ha laga muujiyo waxaa ka dhalanaa afar xaraf oo isku xigta in xarako la saaro kaasaa ka dhalanaa kaas waa la necabi si taas layskaga difaaco aa sukuun aaqilka la saara markaasaa fadxadii la wadaalikaas fii kulli ficlin marka wadaalika taqdiirka ciladan midka loogu qadaraa fadxada loo qadaraa wadaalika taqdiirkan fii kulli ficlin ficil kastuu noqonaa ficilkoo maadin maadi ah ficilkaasoo itasala bii ficilka uu la xiriirsaday damiiru rafcin god damiirkiis damiiru rafcahaasoo mutaxarikin xarakaysan damiiru rafca mutaxariga haddii lagu yidhaahdo horta damiiru rafca waxaa loola jeedaa waa faacil ama naaib faacil wax kale maaha damiirkaas ama waa faacil ama waa naaib faacil amase waa kaana iyo qawaadeed isimkooda waa lamid faacilku la mid yahay sawir ah, damiiru rafca marka lagu leeyahay damiir oo maxalka ka rafcisan waa faacil ama waa naaib faacil ama wax lamida ah? wax lamida ah waxaan ula jeednaa ismu kaana oo akhwaatiha horta damiiru rafc saasaa loola jeeda mutaxarigna waxaa loola jeedaa xaraka saaran damiirkaas fadxa ha ahaato kasra ha ahaato damahata xaraka waa taqaana waa saddexdii xarag damiiru rafco waxaa loola jeedaa damiir maxalka ka rafcisa ama waa faacil ama waa maafaacil ama waa ismu kaana ikhwaatiha ah. maxalku ka rafcisay damiiru rafca waa saas mutaxarigna xarakaa saaran damiirkaas xarakana waa taqaan waa saddex ama damaa saaran ama fadxaa saaran ama kasraa saaran damiirkaasu marka ta kaliya maaha ta kaliya maaha damiiru rafco mutaxarigaad fiirsaneen wuxuu noqon karaa ta darabtu darabta darabti darabtuma darabtum darabtuma wuxuu noqon karaa ma darab ma i darab ma ma uu noqon karaa wuxuu noqon karaa nuunu niswa alhindaatu darabna saddexdaa waa noqon karaa damiru rafca mutaxarika saddexdaa waa noqon karaa ta waa noqon karaa darabtu darabta darabti darabtuma darabtum darabtuma wuxuu kaloo noqon karaa mana waa noqon karaa darabna qulna akalna katabna qara'na nadna marka inta waa noqon karaa wuxuu kala noqon karaa nuunu niswa alhindaatu darabna qumna inta baa noqon karaa damiiru rafcanta kaliya waxaad fiiridaa waa inaad laba shay fahantaa damiiru rafca xaa loola jeeda haya mutaxarik sixaa loola jeeda labadan ka fiiri damiirka adugu damiir oo maxalka ka rafcisan waa ama faacil ama waa naay faacil ama waa ismu kana khawaatib waana mutaxarik xaraka saan intaas mar haddii damiir nuucaas oo ficilka maadiga la xiriirsado fadxadii waa lagu qadara lgu wadaalika taqdiirkaas fadxahaas oo la qadaraa oo loo qadaraa lidafci karaahati tawaali arbaci mutaxarikaat fii kulli ficlin ficil kasta dhexdiisu ahaaday ficilkoo maadin maadi ah ficilkaasoo itasala bihi ficilka uu la xiriirsaday damiiru rafcin damiiru rafca damiir rafcahaasoo mutaxarikun xarakaysan wadaalika miaalkii ka taai faacil oo kale wey tadii faacilka aheed oo kale wey ah. tadii faacilka aheed oo kale wey iyo wa nuuni niswati nuun niswihi naxw katabtu anaa qoray wa katabta niyahu adaa qoray wa katabtii gabar yahay adaa qoray wa katabnaa annagaa qornay wa katabna dumarkiiyaa qoreen dhammaan waa isku mid mid kasta markaad exraabaydo waaad katabtu alwirfiri maxaa dhee katabtu katab aad eraabi marka hore kataaba u kaadido aad inta kale eraabe katabtu marka la wado eraab waxay leedahay katab ficlu maadin mabniyun calaa fatxatin muqadaratin calaa aakirihi manaca min duhra ishtaal maxali bisukuuni اlcaarif lidafci karaahati tawaali arbacin mutaxarikaatin fii ma huwa kalkelimati اlwaaxid darab waa dhammayda ta'daad usoo jeeseen markaasaa leedahay wataau faacil mabniyun ala dami fi maali raf waa inaad ficilka iyo faacilka kala saartaa ficilka faacilka isku qaldi marka lagu yidhaha darabtu icraab markaas maxaad leedahay darab ficlu maadi qultu icraaba lagu yidhi maxaa lehe qul ficlu maadi ka leexo faacilka marka laba kelimood kala duwan wa waa ficil iyo faacil ficilka keligiis qabsay icraab marka qumtu waa istaagay icraabaa la yidhi qumtu qum ficlu maadi markaasaad ka bilaabay asaga markaad dhamayda taaba usoo jeesay kadib aad sheegay hadda kitaabkaa ku raaba ka xifdi laakiin inu kitaaboo ka filayaan lagugu qaban fiiri waa isku mid marka fiiri katabtu katabta katabti katabna katabna maxay ku kala duunaanayeen waxay ku kala duunaanayaan hal shay bis faacilka waxa lagu binaynayo katabtu maxaad ku binaynaya taadaasa dhow damo macalkana waa ka rafcinay eh, la waa faacile eh. haye fiiri katabta taadaas maxaad ku binaynaya fatxo maalkana waa ka rafcina ila waa faacil oo isku mid maalku katabti maxaad ku binaynaya tada kasro maxalkana waa ka rafcinaya katabnaa na maxaad ku binaynaya sukuun maxalkana waa ka rafcinaya katabna na'daas maxaad ku binaynaya fatxo maxalkana waa ka rafcinaya marka fiiri maxalkoodu waa isku wada mid laakiin ficilka waxbaba isuma khilaafsana qaabka loo ixraaba fiiri marka oo meesha ishkaal khatarhaba ka yimide arday kitaabka horay la socdoon soo halmaamin aa la rabaa oo gacanta taagta awalkii masalaan ku soo marnay aa la yska rabaa ninaan halmaamin maskaxdiisu shaqaynayso aa la rabaa hay cabdi xakiim balaan fiirin fiiri hadda waxaan rabnaa ficil maadi inaan icraabno fiiriy ficil maadi waaba mabniya lababa icraabee cabdi xakiim ma fahamti ficil maadiya ma mamlia e horta mase waa mucrab waa mabni haddeerna waxaan leenahay ficilkan maadigaa sidaanaad u icraabay aan leenahay marna waxaan leenahay war soo icraab aan leenahay waa maxay icraab iyo iyo waa mabniba icraabka laba nooca ah. icraab tadbiiqi ah iyo icraab takyiiriya midka ficilka maadi mamnuuca ka ah oo aan la ciraabin muxuu yahay waa midka takyiiriga midkan tabiiqiya ah la yidhaahda masladaas soo marnay ragaan hayn maalinkii ugu dambayda ka war haduu indhaha kala qaada ya arxehe ule waayahay fiiriya wuxuu ku yidhi marka shiiqa ku ixraaba fiiriya yaynaga lumin fiiriya si u ixraaba marka sidaas u ixraaba haddaan aragno khalaas waa fahmayna insha allah wuxuu ku yidhi fa kullu waaxidin mid kasta oo min haadihi lafcaal afcaashan ka mid a ah. ficlul maadi wey mid kasta waa isku mid katana soo qabo katabtu katabta katabti katabna katabna mid kasta waa isku mid mid kasta sidaanaad u bilaabay raabkeed ficilun maadin mabniyun waa la bineeyey calaa fatxin fatxa lagu bineeyey fatxoo muqadarin lagu qadaraa calaa aakiri aakirkiisa manaca waxaa u diiday min duhuri fatxaha muuqashadiisa ishtiqaalulmaxalli meeshuu degi lahayaa mashquulay muxuu ku mashquulay bisukuuni alcaaridi sukuun gadaal ka yimid sukuun gadaal ka yimid maxaa sukuunka loo keeno laiskaga day waaye lidafci karaahati hawaali arbaci mutaxarikaatin afar xaraf oo xarakaysan inay xidhiirsadaan nebcaysi la nebcaysanaa difaac layska difaaca darteed uu u soo diriyey sukuunka sukuunka maxaa loo keeno u soo diriyey sukuunku wuxuu caarid waa waa soo diriyey wuxuu u soo diriyey difaacid la difaacaa afar xaraf oo xarakaysan inay isku xigsadaan nabcaysiga la nabcaysto al ah, iska difaaca fii maa shayna ay ku xiriirsadaan huwa kalkelimati waaxida hal kelima lamida hal kelima maaha laakiin hal kelimu lamid maxaa loola jeedaa shay hal kelima lamida ah? ficliga faacilka waa ficli faacilku waa laba kelimo ficilkuna waa kelimo faacilkuna waa kelimo laakiin siday isku laazimaan ma kala haraan ficliga faacil mogta saas darteeda waxa la yidhaha hal kelimay lamidiin ah, hal kelimay lamidiin fii ma huwa kalkelimaat lwaaxid afar xaraf oo afartuba xarakaysan inay xidhiirsadaan waa la necabye weliba hal kelimo wax lamidana ay ku xidhiirsadaan hadday laba kelimo kala duwan yihiin dhib ma lahaatee laakiin wax hal kelima lamida hal kelimu hal kelima maaha laakiin waa lamid macnaha hal kelimu lamid yihin maxaa loo leeyahy ee waa ficil faacil horta hal kelima maaha laakiin ficil iyo faacil ma kala haraan ficil faaciluu leeyahy sida badan ficil faacil waa la socdaa sida badan sida badan waxaan leenahay waxbaa soo socda ha ficlan faacil laha inaan sheegi doona saan u socon marka dambe laakiin maanta maahan berrina maahan insha allah macnaa waxaan ula jeedaa ajruumi maahan kawaakibna maaha maantai berridu waa labadaas insha allah waa maalin aad qaadan karto ood fahmi karto hmm. oon laga cabsan inaad fahmi weydo ilaa qof halay mooye marka fiiri wax hal kelima lamida ah, waxaa loo leeyahy macnaha siday isku laasimaan sida hal kelima oo kale camal ay noqdeen waayo tadi marka waa isku mid marka taada soo jeeso wuxuu ku yidhi waa taau taada katabtu katabta katabti katabnaa katabna wa taau taada waa katabtu katabta katabti waa saddexdaas aw ow amase naa waa katabna awinuuru waa katabna saddexdaasaa kale ay kala ahayn faaciliyaalku soo ma ahan saddexda waa isku mid mid walba soo qaban markaas leedahay wa taau faacil ama waxaa leedahay ma faacil ama waxaa leedahay annuunu faacil saas aad leedahay mabniyun calaa damiya lagu bineeyey waa kee damadu katabtu aw ilfatxi fatxa lagu bineeyey waa kee katabta katabta iyo iyo katabna labadaasa fadxaadu saaranta awil kasri kasraa lagu bineeyey kasrana yaa waaye katabti awil sukuuni sukuuna lagu bineeyey yaa waaye katabnaa fii maxali rafci dhammaan waa isku mid maxalka waa kooda rafcisay haye hadhow marka markii icraab lagu yidhahda katabtu maxaad leedahay katab ficlu maadin mabniyun calaa fatxin muqadarin calaa aqiri manaca min duhuurihi ishtiqaal maxali bisukuuni اlcaaridi lidafci karaahati tawaali arbaci mutaxarikaatin fii ma huwa kalkelimati waaxid wataau faacil mabniyun calى dami fii maxali rafcin mid walba saas icraabi wallah subxana wa tacala aclam salى اllah wslm wbaarak calى nabiyina mxamed